usali wausalimu calaa nabiyihi alkariim sala allahu calayhi wacalaa aalihi waasxaabihi alkhyaar wcla taabiciina lahum bixsaani ila ywm اddiin wslama tasliima kaiira allahuma anfacna bima callamtana wcalimna cilma yanfacuna wasidna cilman alxamdu lilahi cala kulli xaal waxaynu ka bilaabaynaa aayadda sagaashan suuratu yuunus qisadii baynu ku dhex jirnay reer banu israa'iil iyo nebi muuse iyo haaruun oo ilaahay ugu diray fircoon adaaqiya fircoonkii kibray ee xadda tallaabay ayaa ilaahay u diray subxaanah waxay qisada inoogu joogtay iyadoo nabi muuse iyo haaruun ilaahay ay baryeen awooddii adduunka uu ku kibraya fircoon inuu ilaahay ka qaado waa habaar cadow la habaaro macnaha waa shay mashruuca sidaa nusuustu tilmaamayso ducada qofka muuminkaabay kolley ku jirtaa cadowga uu habaaraya iyo islaamka u ducaynayo akhiiran wakhtiyadan dambead moodaa intaasi ay meesha dee kaba baxdo dadka qaarkood ay ku adkaatay fulaynimadiiiyo baqii ku dhacay dadkii muslimiinta ahaa iyo haymanadii laydhkii casaayee gaalada ku shidaysaba wuxuu keenay inay kaba baqaanba allaahuma ahlik ilkafarata walmushrikiin tii la odhan jirayba oo maaragtay ilaahu soo hanuuni ilaahu muslimka u dhaafiyo u naxariisay iyo waxaynu runtii sidaa ilaahayba uhi qad ujiibat dacwatukuma habaarkiinii cadowga ah, habaarayseen ilaahay waa aqbalay iyagana wuxuuna la faray istiqaama walaa tatabicaani sabiila aladiina laa yaclamuun toosnaad oo dadka halowsan jidkooda ha raacina aan aqoonta lahayn taa macnaheedu waxa weeye qofka muslimkaa ah wuxuu ku amray inuu mustaqiim noqdo diinta ilaahay waxay u baahan tahay rumayn keliya uma baahnee xejisashay u baahantahy alsabr waasumuud cala alxaq inuu qofkii xaqi ku sabro kuna adkaysto dadkuna had iyo jeer adkaysigaasay ku kala duwan yihiin oo qofna ciirciirkaa ku badanaya oo duufaanadaa kolba dhan u qaadaya oo ka duwaya khadka ka saaraya qofna waxa weeye qof adkaysanaya oo sabraya ilaa inta ilaahay uu la kulmayo waxaynu halkaa ka arkaynaa kale qofka muslimka waxyaabaha ku jahaysan waxaa ka mida ah dadkan diin iyo ilaahay iyo aakhiratoona waxba ka aqoonin waxa ay ku hayaan ololeh lidaalik baa ilaahay uga digay dee wuxuu rabbi ogaa reer banu israa'iil kuwan soo eriyay iyo reer banu israa'iilka laftigoodaba dad eh, mufsidiin ay ku jiraan markaa iska jira baa ilaha ui wajaawaznaa waxaanu dhaafinay buu ilaha yidhi bibanii israa'iil reer banu israa'iil albaxra baddii baanu tallaabinay ka hor timid markay cadowga ka baxsanayeen fa atbacahum waxa dabagalay oo raacay fircawnu kii la odhan jiray baa raacay iyo wa junuuduhu colkiisii baqiyan waxay u raaceen kibir wa cadwan iyo xadgudub xataa idaa adrakahu alqaraq markii uu hafitaanku qabsaday xataa idaa adrakahu fircoon markuu qabtay alqaraqu biyihii ilaahay uu ku afrogaya kolka ay ku habsadeen qaala fircoon baa wuxuu yidhi aamantu waxaan rumaystahay annahu arrinku inuu yahay laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa inaanu jirin ila aladii kii mooyaane aamanat bihi banuu israa'iil reer banu israa'iil ilaahay rumeeyeen inuu jiraabaan aaminsanahay waana midalmuslimiin muslimiintana ka mid baanah ilaahay wuu jawaaba wuxuu ihi alaana ma imikaad rumaysay waqad casayta qablu waqtigii odhan caasi baad ahayd wa kunta mid almufsidiin dhulbi iskana waad ka mid ahayd falyowma maanta buu laha yidhi nunajiika bibadanik jidhkaagaanu nabadgelinaynaa jidhkaaga ayaa aan yaxaasku cunaynina bannaanka la keeni litakuuna si aad ugu noqoto liman khalfaka cidda kaa dambaysa aayatan calaama iyo wax lagu qaato waina kaiira min annaas in badanoo dadka ka buu ilaha yidhi can aayaatina la haafiluun aayadaha iyaga waa ka dhacsayino waa mooghiino waa kasii jeedaan saasa arrinkuu dhacay waa muuqaalkii xaaladu ay lahayd waa waktulfaysal ah wakhti ilaahay uu kala saarayay dadkii u hiilinaya iyo iyo kuwii shaydaanku dabada ka waday nabi muuse calayhi salaam iyo haaruun ilaahay wuxuu faray inay kaxeeyaan reer banu israa'iil oo ay balguuro geliyaan markaa way kaxeeyeen way qaxiyeen way ka dhex saareen faraacinadii waqti dambea la ogaaday inay guureen reer banu israa'iil markii taa la ogaaday fircoon wuu cadhooday waayo qofka daaqiga ahay ciddan uu adeegsanayo ma jecla inay ka hoos baxdo leannau jeebkuu ku ritayoo daraftiisu ku tirinaya kiibuu ka cadhooda wuxuuhi inna haa haaulaa'i la shirdimatun qaliiluun wa innahum lanaa la qaa'iduun wa innaa la jamiicun xaadiruun kuwaasi waa tiro yar buuri shirdima waa koox kooban buuri tiro kooban weeye innaguna waxaynu col fara badan oo feejiganoo heegana waana inaga cadhaysiiyeen mar hadday yar yihiin inana aynu badannahay keenii badnaa ee awoodda lahaa laga cadhaysiiyey dee waa inaynu markaa cadho baxnaa markaa waynu soo qabanaynaa dabeedna kolkii uu daba dhigay uu ku soo baxay mudh uu soo yidhi ilaa uu ka dheeraynaya imkaaniyaadkiisa iyo awooddiisu way ka badan tahay ayaa reer banu israa'iil xaggan horena baddii baa ka soo xidhay xaggan dambena fircoon bidhaantiisiibaa ka soo muuqatay waa xaalad aada u adag oo ninkii fulayaha markaa cabsidu ay ku badan tahay wadnuhu afka imanayo kolkaasay reer banu reer banu israa'iil baa ishayn kari waayo way tiraabeenoo way hadleen maqaalad bay ku dhawaaqeen qur-aanka ilaahay uu kaga warramay suuratu shucara oo aayaadkaa horeynu akhriyaynaba ay ku jiraan maqaaladaasoo naxdini ay ka muuqato falamaa taraa aljamcaani qaala asxaabu muusa innaa la mudrakuun markii labadii col muuqdeen baa qoladii nabi muuse waxay idhahan innaa la mudrakuun waaba laynahayaae alcaduw wara'anaa walbaxru amaamana waarsawkan cadowgiina waa horteenna waa dabadeenna baddiina waa horteenna dee meel loo irkadaana markaa nebi muuse dee waa kii la hadlayay lahaa kalla ha ka yaabay inna maciya rabbii sayahdiin ilaahay baa anigay wehelinayo ilaahayna kol hadduu addoonka maciisa yahay oo safkiisa uu ku jiro saluug ma leh mid la saluugi kale maaha sayahdiin isagaa ijahaynaya baddanaa arkaysaan meel laga buxunbaa imanaysa bal kalsoonida intaa leegayn macnaha waa kalsooni aada u cajiiba ah. waxa iyaga u muuqda waxaan ahaynbaa isaga u muuqda kalsoonida uu leeyahay daraaddeed waa maqaaladiibu ku yihi nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam abubakar markuu nabiga u naxay ayaa wuxuu hi laa taxsan allaha macanaa waxba ha cabsanin ilaahay bayna wehelinayeen ina maca alcusri yusran fa maca alcusri yusran ina maca alcusri yusran yusri yusrigu wuxuunu ka agdhow yahay qofka muslimkaa marka cusriga iyo dhibaatada ay aada ugu adag tahay arrinka saasuu u dhacay way ku soo kadiyeen kolkaa dabeetana waa la qoslaya waxaa laleeya wallahi markay gacanta noo galeen dabeed ilaahay wuxuu uhi wajaawaznaa bibani israaiil albaxr markaasay imanaysa marka arrimahaasi isku soo kadiyeen ee muuqaalku sidaa yahay ayaa ilaahay uhi baddii baan haddaba tallaabiyey reer banu israa'iil badii biyihiisu soconayuunbuu dee ilaahay amrayoo ilaahay biyuhu amraa hawadu amraa dabayluhu amraa dhulku amraa intaba qur-aanku waa ka warramay intaba qur-aanku waa xusaya in dhulka la amro nusuus badan baa tilmaamaysa oo nabigu caleyhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay dhul ninku geeriyoodayoo ilaahay uhi dhulkanow kala jiidan dhulkanowna isku soo uruur waa nin ilaahay wiila bixinayay buu ahaayo taa'ib ahaayo toobad keenaya markaasaa ilaahay uhi dhulkanow kii uu ku sii socday soo yaro dhowow kii uu ka yimowna kala bax sidaasibaa dabeedna uu ku janno galay markiiuu dhulkii wanaagsanaa u dhowaaday <clears throat> hawadaasaa ilaahay u amraya dee nabi sulaymaan calayhi salaam inuu dayuurado iyo sida dayaxgacmeedka dar u soconayuu ilaahay uga dhigay dabaylaha wuduwuhaa shahrun wa rawaaxuhaa shahr iyadoo masaafadda ay sii soconayso ay soo soconayso mid waliba bil tahay caraadaheeduna waa bil kallahaadeeduna waa bil masaafad bil la socdaabay sidaa ula yara cararaysa dabayl waxaynu naqaanay marka ay cid qaada dig iyo dam kasii soo burburisee tani waxa weeye rukha'an waa mid dabacsan oo layliyan oo ilaahay u layliya subxaana watacaala sidaasunbay dee biyuhuna yihiinoo biyuunbuu ilaahay amruu kala joogsada biyihiinani awliya ilaahay baa idinku soo socoto idin dhaafaya markaasay biyi istaageen fa kullu firqin ka dawdin cadiim sida suuratu shucaraa ilaahay ku tilmaamay labadii biyayounbay kuwii soo socdayna istaageene badda kuwii soo socday sii socdayna may soo noqonine sida dabiicigaa de way soo noqon lahaayeen iyaguna halkiibay ka laabteen kuwan kalena halkiibay ka laabteen mid walba saddex caaliya ayuu ilaahay u sameeyey subxaana wa tacaala gidaar buu ku gudbay eeryadii baa banaclaatay waaya fa atbacahum fircawnu wa junuuduhu baqiyan wa cadwan marka iyagoo baqi kibirsan iyagoo colaadi ilkaha taaganta ayay saa u dabagaleen ay yidhaahdeen sawtan halkaa ay ka duseen baynu ka dusaynaa laakiin waxaanay dareemin de inay kala dad yihiin inay kala ummad yihiin in kuwan may ka fikirin waar meeshan badba ahayde biyihii xaggay mareen arba innaga inagu soo noqdaan laakiin wuxuuna is idhaahdeenuun ila waa indhalii dhagaliiye sidoodoo kalunbaa tihiin inay isku mid yihiin bay u qaateen markii halkaa galeenna dee ilaahay baa markaa biyii amroo yidhi kuwii horeen doonaya way idin dhaafeen kuwo kaloonan doonayna way soo galeen wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa huwa markaa jundigiisii unbuu amroo yidhi dee isku soo dhaqaaqow xataa idaa adrakahu lqaraqu markaasay timi markaa adrakahu idraagu waxa weeye shay adoo sii ordaya intuu ku gaadho dhabku siiya qofka daalimka ahi wuu ka ordayaa geerida qofka muuminkaahina diyaar buu yahay wuu taagan yahay marka wixii uu ka ordayay ee uu ka cadhanayabaa maanta ku habsado reer banu israaiil wuxuu u leynayay dee waxaa lagu yidhi faali iibaa yidhi waxa ka soo baxaya mid milkigaaga sabab u noqda inuu meesha ka qaado taasuu ka cadhanayayba ilaahay biyahaasunbuu ka dhigay mowdkiis kolkaasuu dabeedna dee sidii fulayga lagu yaqaanay taxunbay ku alla taqaanah alalla markaa la qabtaabaa dabeedna hinfaadhigiisa iyo uu badanayaa iyo cataabkiisu aamantu annahu laa ilaaha ila aladii aamanat bihi banuu israa'iil wa ana min almuslimiin saasuu ku celiyay aamantu kumuu daynin laa ilaaha ila allaahuna kumuu daynin alladii aamanat bihi banuu israa'iil buu si raacay wa ana min almuslimiin wala saasaan laga hadhin intaasoo dhan wuu isku daray oo ku adkaynaya mid ku adkaynaya mid ku adkaynaya waar kelmad dhebaa laga lahaa iminkana afar shan buu maraya oo uu ku celceliyey maa yanfac xadiid xasana oo tirmidi warinayo ayaa iyo ibnu abi xaatim ayaa wuxuu tilmaamayaa nebi maxamed buu la hadlay malakul jibriil bay wada sheekaysteen saaxiibkii kolkaasaa waxau ihi low ra'aytanii waqad akhadtu min xaali lbaxri fadasastu fiihi fii fiihi makhaafata an talaalahu raxma maxamedo waad yaabi lahayd markii aanu halaagaynay fircoon ila malkujibriil markaa ilahay baa u diro uu halaagayo uu kelmadaa ku dhawaaqay <clears throat> suuratu yuunus ilaahay uu ku sheegay aayaddaa sagaashanaad ayaan baddii uu meesha liqday ayaan dhoobadeeda qaaday markaasaan afka u geliyay si aanu mar dambe ugu celinin oonay naxariista ilaahay u gaadhinba dabcan ilahay baa u fasaxay oo ogolaaday waxaa halkaa ka muuqday bacda fawaati awaan kelmadan wuxuu ku dhawaaqay fircoon wakti fursadii dhaaftay insaanku wakhtiunbuu leeyahy awood kasta ha lahaado marxaladuu doonaya ha maro maalmo yarunbuu leeyahy sunnada uu qur-aanku ina barayaabaa sidaas kii siyaasad ku kibray kii maal ku kibray kii cilmi ku kibray kii xaqdarra ku socday ilaahay xaqiisa mid waliba maalmuu leeyahay hadduu qofku taa ogaan lahaa maalmahaasunbuu ka faa'idaysan lahaa dadkuna say ku kala tagaan waa intaasoo qofna maalmihiisaasunbuu wax ka qabsadaa adduuniya iyo aakhiraba qofna maalmihiisaasunbuu wax miyir qababa haddaad aragta xaalkiisu uu yahay marka ilaahay wuxuu tilmaamay in wakhtigii dhaafay alaana waa alaana oo daraf ahaa oo tusinaya wakhti xaadira oo lagu daray hamsatul istifaam oo sheegaysa canaan aamanta ma imikaad rumaysay alaana hadda miyaad rumaysay hadda waqad casayta qablu wa kunta min almufsidiin mufsid caasi mufsid bal isku dar caasi mufsid baad ahayd mid ilaahay diiday dadkii iyo dalkiina aafeeyey baad ahayd marka ma iminkaad rumaysa waa su-aal aad iyo aad cajiiba marka halkaa waxaa ka muuqday towbaddu in ay leedahay shuruudo shuruudo shana ayay towbaddu leedahay shardi ka mida weeye kani goorta ilaahay towbadda aqbalaya albaabka towbaddu u furan yahaa ilaa shantaa marxaladood ama waktigaa marka lasoo soo gaara mooyaan marka shuruudihii toobadda ayay ka mid ahayd inuu qofku toobad keeno wakhtigeedii wakhtigeedii waa inuu toobad keeno oo nabigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam ina allaha yaqbalu tawbata axadikum ma lam yuqarqir midkiin ilaahay toobadiisa wuu ka aqbalaya albaabkeedu wuu furan yahay intaanu qarqaraha gaadhin halkaabiya buuflaha intaanay naftu kaabiga keenin wixii ka horeeya waqtigaa fursadda haysta waa laga aqbalaya laakiin wanweyni markuu indhihiisu cirka arkaan in weyni wadkii waa yaqaana la yidhi ee uu arkay inuu ka socday waa toobadii fircoontaas uu xidhmay albaabkaas uu xidhmay halkaa markay qoraacdu ka soo baxdo wareegga ay qoraacdu samaynaysaa waa mid caadiya imika kanunbaa maqluub laga dhigaya dhinaca kala noqonaya wareegeedii qoraacdu markay bedeshay xaggii ay ka iman jirtay isbedeshay xaggaa kasoo noqoto ee saa loo eega laydhaa wallaahi waa kan qiyaamihii markaanay albaabkii towbadda uu xidhmay inta ka horaysa noocuu doonaya ahaado qofkii dembigiisuye ilaahay wuu ka aqbalayaa towbadda wuxuu idhi qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illaah ina allaha yakfiru dunuuba jamiica saasuu ilahay ugu bushaareeyay laakiin marxaladan maya waa taacanaantaasaa ka dhacday mana garanayno goor laynagu habsan doono oo imminka markaad albaabkaa ka baxdayn gaadhi ku jiidhi iyo in wadnuhu iskaa taagi iyo inaad kufiood afka goosan ilaa naftu dirqibay kugu sugan tahaye intuba dee waa wax dhacay oonu saaxiibadeen iyo ehelkeen iyo dadkaynu la joogno ku aragnay baashu bahalayn maaragtay inagu rakiban ma ah ama wax wakhti dheer soo araaranaysa ha ku talagelin ama da'yaraan kuugu joogaysa oo waa da'yar tahay kuguma joogayso waaya sidoo kale waana dee bilaa ogeysiis waa safar safaroo nuqla aan la soo noqonayn oo cajaa'ibkiisa haddana bilowgeysiisa marka toobadu waqti walba waa waajib bay ku tahay qofka waqti wal inuu toobad keeno waayo dembiga waxaa jira miduu ogyahay iyo mid aanu ogeyn qofku dembi aanaad ogeyn baaba jiraba saa daraadeed <clears throat> de gaboodfalkiisana dabcan ad leedaoo lagaa xisaabin doono lagu qorayo arrintan ee ka qaba falyowma nunajiika bibadanika litakuuna liman khalfaka aaya maanta buui maanta baalama iskuma jiraane nunajiika bibadanik waa lagu nabadgelinaya jidhkunbaa laguu nabadgelinaya tii ruux ahayd iyo ammaanadii lagaa sii laakiin jidhkaa laguu nabadgelinayaa fircawnu xikmadduna waxay tahay dadka kaa dambeeya ee ifka joogeen iyaga malagu ka qaadin si ay cashar ugu noqoto markaa baddii waa la yaqaanaa bad dad liqday dadkan doonyaha iyo maraakiibtaiyo ka daata dee nibirgaa iyo baalkaasaa kala dhufsada laxaaska intooda badan isagao amar ilaahay bay baddi qabtaa way soo tuftay una bannaankay soo dhigtay waaya waa iyaba waa cibra waa cajaa'ibo sababtiina ilaahay wuu sheegayoo qofkan had iyo jeer maamulka sida xun u isticmaalaya awoodda badan ee muddada dheer soo joogay dadka qaarkood baaba laga yaabaa inay rumaysan waayaan wuu dhintay arar muu yaro libdhay harar muu meel kala tegay arar muu inagu soo akhira toosa dadka in fara badan baa shakiyaysa laakiin marka far waaweyn wax lagu qora laydhaa waa ka fircoon ee ay yaqaaneen noloshiis ay arkaan isagoo fuuray fircoonkiioo fuuray oo halkan bakti ay arkaan haakah bay odhanayaan waxay odhan waa run oletanna cidina ma waarayso awoodda ilaahayna way dareemayaan sunnada adduunyada iyo soo jiraanka adduunyadana way la qabsanayaan sidiibaa dabeetana faraacinadiina ku rumaysteen reer banu israa'iilkii arkayeyna ay ku rumaysteen litakuuna liman khalfaka aaya ilaahay baa subxaana wa tacaala cashara u dhigaya dadka marka aimatu tafsiir waxay u badan yihiin faraacinadan imika la yidhaahdo xabaalahan qolfoofkan masaaridu ay dadka tusiyaane la daadaawado ee waaweyn ee ahraamtiiyo meelaha dhex jiifa inaanu isagu ka mid ahayn kuwaas waa qaar kale laakiin isagu oo dar ka dambeeyey baaba dee maaragtay lagu tilmaami karaa ama wakhti hore ummad ka dambeysay laakiin isagu waa tegay wakhti kooban buu lahaa waa tegay kaa inaanu ku jirin bay u badan yihiin culamaa tafsiir qolfoo faham <clears throat> waaya sidaa weeye litakuuna liman khalfaka aaya marka ummad awood lahayd oo meesha ka baxday iyo qof kibirsanaan jiray oo ku weydaartay geeridiisu waxay u baahan tahay iyada laftigeeda in wax lagu qaato intee oo ummadood baynu arkaynay oo lala yaabsanaayoo dadka qaarkood ay moodayeen waxaanu ahayn oo adigoo arkaya ama dowladdaasi ay burburtay ama dadkaasi ay kala tegeen ama hebelkii kibri jireed dadlayska ahaa uu meesha ka baxay waa litakuuna liman khalfaka aaya kii ficilkiisoo kale samayn lahaa cashar bay u tahay kii quusanaya naxariista ilaahay iyo awooddiisa ka quusanaya cashar bay u tahay marka ummad kastoo awoodle iyo dowlad kastoo la yaable iyo cid kastoo daaqiyahoo kibraysa dee waxa weeyaan marka ilaahay wadada kaduwu halaago litakuuna liman khalfaka aaya waa ina inagana cashar u noqota kuwa kale ag jooga waa ina cibro u noqotaa oo aanay isaga dee halkii kasii wadin wixiisiio kale waina kaiiran min annaasi can aayaatina la haafiluun ilaahay baaba tilmaamayba aayad oo wax wax lagu qaato ilaahay awooddiisa ku tusiya dadka meesha awood baa ka dhacda fircoon oo afka kala qaaday yidhi kii weyna ilaahay u weynaa waa aniga oo yidhi maa calimtu lakum min ilaahin khayri oo dadka u faanaya ayaa intaa yar ilaahay ku khaarajiyay biyo yar ayaa afka loo geliyay uu iska hunqaacin kari waaya marka in inkastoo aayaadka ilaahay uu soo dhigayo aayaadkii ay ka mid tahay awoodda ilaahay uu cadowga ku qabanayo haddana qaar badan baa kaafiliinka ah oo aan waxba ku qaadanaynin wuu ku eedaysan yahay qofkaasina maalinkaa ilaahay indhaha uu ka riday fircoon waddada uu ka duwuu biyaa waraabiyey maalinka la yidhaahdo cashuuraa weeye bishan imika sii dhammaanaysee muxarame aynu ku jirno tobankeeda ayuu ku beegnaa sidaa daraaddeed xadiidka saxeexaba arrintaa tilmaamaya bukhaari uu warinaya min xadiid ibni cabaas nebi maxamed markii uu tegay calayhi salaatu wasalaam madiina ayaa wuxuu arkay reer banu israa'iilkii halkaa joogay oo soomaya kolkaa uu weydiiyeyoo wuxuu ihi war maalinkanaa soomaysaa waa maxay kolkaasaa waxay idhahdeen waa maalinkii ilaahay uu muuse iyo reer banu israa'iilna u hiiliyey fircoonna halaagay markaa rasuulku wuxuu yihi sal allahu caley wasalam asxaabtiisii uu ku yihi wa antum axaqu bimuusa minhum fasumuu fasuumuu idinkaa ka xiga nebi muuse kuwan idinkaa ka xiga oo haddii cidi ku farxaysa badbaadadiisii innagaa ku farxaynee innagu aan soono saasuu ku soomay marka taa macnaheedu maaha wixii ay samaynayaanba inayn inaguna kula tartamayno taa macnaheedu maaha oo iyaguba kaa way sameeyeen inaguna aynu ciise kaa u samaynayn inaguna aanuu samayno nebigeenni saa lama odhanaya ee deetani daliilkana lagu raacaya oo nabigaa tan sugay isagu oo ficilkoodii uma raacayna daliilka rasuulka ayaynu raacayna sala allahu caleyh wasalam sidaa daraaddeed baa markii loo sheegay layidhi maalintaasoo qurayso amaanuun ayaa wuxuu yidhi haddaba sanadka soo socda haddii ilaahay i gaarsiiyo waxaan ku dari doonaa maalinka sagaalaad sagaalka iyo tobanka ayaan wada soomi doonaa ayuu nebigu yihi caleyhi salaatu wasalaam isagoon gaadhinne waa dhintay sidaa daraaddeed tamanigiisii wixii uu nebigu doonay in la fuliyo ayaa fiican bay leeyihin fuqahadu si xadiidka saxiixu tilmaamayo oo sagaalka iyo tobanka labadaba la wada soomo ilaahay baa tabaaraka wa tacaala halkaa ugu dhammeeyay cadowgii adduunya waa taa fircoon arrinkiisi halkaas kusoo afjarmay imtixaankiisi wuu ku fashilmay isagiiyo wixii la socday isagoo dee dhulka uu ka talinayaaba meel yaroo koobanayti masar bahayd meeshuu ka talinaya ninka halkaa isla taaganale aniga tanka ilaaha xaggaana shaam uma gaadhsiisna xaggaana afrika uma gaadhsiisna xaggana xijaas uma gaadhsiisna intaa yara masar ayaa uu sheegtay inuu ilaahnimo dadkii halkaasuu ku qanciya inuu ilaahya halkaa yarna waa taaganya imtixaankii haddaba wuxuu usoo baydhay dhinacan kale reer banu israa'iil walaqad bawanaa bani israa'iila buu ilaha yidhi waxaanu dejinnay reer banu israa'iil mubawa'a sidqin meel la dego oo wanaagsan warasaqnaahu min aayibaat waxaanu ku arsaaqnay waxyaabaha wanaagsan ee nafta waxu kordhinaya macaan fama khtalafuu ismay diidin xataa jaaahum lxaq xataa jaaahum lcilm ilaa cilmigu u yimibays markaasuma iskhilaafeen ina rabbaka ilaahagu yaqdii baynahum dhexdooduu kala xukumayaa yowma alqiyaama fii maa shay buu ku kala xukumi doonaa kaanuu fiihi yakhtalifuun ay isku khilaafsanaayeen reer banu israiil sidaasay ahaayeen dajin ilaahay bay heleen oo labadii nebibaa u howlgalay dejiyadii oo markii hore halkii ilaahay de waa kii amrayee yidhi wawxaynaa ilaa muusa wa akhiihi an tabawa'a liqawmikumaa bimisra buyuuta bimisra bimisran iyo bimisra ayaa kala duwan marka maadaama ay fadxisan tahay macnaheedu waxa weeye magaalada masar laydhaa waxaana fadxahaasi uu daliilu yahay oo caddaynaya ismigu inuu yahay ismi maa laa oo calaniyada daraaddeed baa markaa loo eh, hadiyo jeer shaygu marka uu meel calamaya khayru munsarif buu noqdaa misran hadduu noqon lahaana munakar uu noqon lahaa magaalo magaalooyin ka midau noqon lahaa laakiin misra halkaa dajiya baa layii bartii buu ilahay u diyaariyey wakhtigan la lahaa dajiya kanaaba dee ka gabaara gurdaynaya oo ka arriminaya markaasaa ilahay u amray haddana inay dajiyaan lannahu kalsoonidanaa jirto oo dee ilaahay baa subxaana wa tacaala ogaa inuu kuwan salabayn doono marka waxaan dejiyey mubawa'a shirqin meel la dego oo wanaagsan waa mubawa'an xasanan wa haabitan wa mustaqaran fiih meel wanaagsan baa ilaahay u dejiyay marka mubawa'an xasanan sidqigu wuxuu ka turjumayaa sidaynu suuradda bilowgeeda kusoo marnay qadama sidqin waa wanaag buu ka turjumayaa oo dee runtu waa wanaagba asalkeeda runta ayaa wanaaga ah. marka meel wanaagsan baa ilaahay uu dejiyayoo eriyadii dhul aanay waxa dibu dibudejin loogu sameeyey bal ilaahay cajaa'ibtiisa halkii lagu addoonsanayay mubaawaasi isma daarana may dhis beerana may beerin ceelalna may jeexan laakiin baanankii iyo biyihii iyo bangalooyinkii oo la salabeeyo cadowga laga salabeeyo unba iyagu ku baarkin kareeyeen oo ay ku xaroodeen qur-aankaasaa tilmaamaya waaawrahna alqowma aladiina kanuu yustadcafuuna mashaariqa alardi wa maqaaribaha alatii baarakna fiiha kadalika waawrahnaaha banii israa'iil kam tarakuu min jannaatin wacuyuun ilaa akhir ilaayaat maxay ka tegeen beero iyo guryo iyo baanan iyo wax isku hawra maxay ka tegeen kadalika wawranaaha bani israaiil reer banu israiil baa la dhexalsiiyey dhaalkaaswarasaqnaahum min aayibaati ilaahay baa markaa wuxuu dejiyey meel wanaagsan iyo nicmo wanaagsan oo isku qoofalan buu siiyey bal haddaba eeg fama khtalafuu xataa jaaahum lcilm ina rabbaka yaqdii baynahum fi ma kaanuu fiihi yakhtalifuun waxay iskhilaafeen markii cilmigu u yimid qiyaamaha ayay ilaahay ballansayinoo uu ku kala xukumi wxay isku khilaafsanayn macnaheed halkaa waxa weeye way iskhilaafeen reer banu israiil mid mumina iyo mid faasiqa markii horaysayba kolkuu nebigana waxyigii u doonu ilaahay la ballamay dee waa kiwii ka hor yimi nebi haaruun ee ilaa gumaysigiibaa ilaa qalbiga taabtay waa kuwii dibiga dul fadhiistay waa kuwii markay sii socdeen ba yidhi ijcal ilaahan kamaa lahum aaliha suuradaa horaynu kusoo marnay ilaaha noo sameebaabay ka bilaabeen almuhim waxay kusoo ururtay waa eetani eed ilaahay u eedeeyay inay ummadii sidaa ilaahay ugu hiiliyey cadowga uga badbaadiyay iskhilaafeen waa eed iyo dembi ay leeyihiin wakhtigay iskhilaafeen wakhtigay midoobi lahaayeen ee aqoonta iyo diinta iyo cilmiga ay heleen weeye wakhtigay iskhilaafeen iyada qudhigeedu waa waa eedayn labaad oo dadku haddii ay aqoon darre iyo jahal isu khilaafaan cudurdaar baabay heli lahaayeen waa markii cilmigu u yimi marka jariimada ay galeen fashilaada ay ku dhaceen reer banu israa'iil ilaahay oo aanay nicmadii uga mahadnaqin qiyaamaha waan ku kala xukumi baa ilaahday nabi maxamed ba haddaba calayhi salaatu wasalaam ilaahay si toosa ah ula hadlayaa waxyiga lagu soo dejiyey kalsoonida uu ku qabayo ah, arrimahan markaa nebiga lagala hadlayo lagu halqabsanayo waxyaabaha qaarkoodoo dee isaga aan kaba dhicin baa jira marka ummadda ah, ayuunbuu hadalku ku dhacaya mid gaal iyo mid islaamaba ilaahay wuxuu idhi fa in kunta fii shakin haddaad shakisan tahay mimaa anzalnaa ilayka wixii aanu kugu soo dejinay nebi maxamedo haddaad ka shakisan tahay fas'al waxaad weydiisaa alladiina kuwa yaqra'uuna alkitaab kutubta akhriyaya min qablika adiga hortaa kuwa akhriyaya bal hadda warayso laqad jaaaka alxaqu min rabbik xaqiibaa nebi maxamedow kaaga yimi ilaahay xaggiisa eh falaa takuunanna min almumtariin kuwa shakisan dee ha ka mid noqonin ee ilaahay ka rumayso walaa takuunanna ha noqonin min aladiina kadabuu biaayaati illaah kuwa aayadaha ilaahay beeniyey ee dafiray ha noqonin fatakuuna min alkhaasiriin waxaad noqon kuwa guuldaraystadee kolka ah ina aladiina xaqat calayhim kuway ku rumowday dushooda kalimatu rabbika ilaahaaga kelmadiisi ee hore ugu qoray inay iimaanla-aan ku tegayaan laa yu'minuuna kuwaasi ma rumaynayaan walow jaa'athum haba u timaado kullu aayati aayad kasta mucjiso kasta wax kastoo wax qanciyaabaha u yimaado xataa yaraw alcadaaba alaliim jeeroo indhaha ay saaraan cadaabka kulul markay cadaabka kulul indhaha saaraan sidii fircoon bay dee rumayn oo wakhtigaan la aqbalayn taasina arrinku markaa wuxuu nooday kol haddii dee ilaahay uu ina tusiyey aayaat allah waxaynu suuradda ku arkaynaa arrimaha aynu marar badan xusnay usuulu tafsiirna macruufka ku ah in qur-aanku dadka uu ku waaniyo aalaaullah wa aayaatullah wa ayaamullah ilaahay wuxuu ina tusiyey dakaranaa biaalaa'i illaah nicmooyinkiisii buu ilaahay inagu waaniyey subxaana wa tacaala balnicmooyinka eh, <clears throat> kala duduwan baynu dee suuradda dhexdeeda kusoo aragnay wuxuu inagu waaniyey biaayaat ilaahay aayadihiisii kuwanaynu akhrinaynayo kuwa cirkiiyo dhulkaba leh taana wuu inagu waaniyey wadakaranaa biayaami illaah wuxuu inagu waaniyey qur-aanku ayaamihii ilaahay ayaam allah maalmihii rag soo maray maalmihii caalamkan soo marayna dee waynagan imikaba haynaba maalmihii soo maray reer banu israiil iyo maalmihii faraacinada soo maray iyo maalmahaasi waxay ku dhammaadeen iyadana soo aragna saddexdaa arrimood baynu qaadanay saddexdaa arrimood kadib cidda waxigan loo sheegayaana waa innaga mar walba cidda qur-aanku la hadlaya waa cidda joogta oo dee waa qur-aan nool oo muxkama oo ilaa qiyaamaha shaqaynaya weeye kalaamka ilaahay markaa dabeedna ilaahay inagu inagu soo jaheeyey nebi maxamedna halqabsi buu inoo yahay calayhi salaatu wasalaam waxaa la ydhahdaa aayaadkani waxay soo degeen wakhtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam risaaladiisu ay cusbayda maka uu joogay waa tii la kaxeeyey caalamka sare ilaahay uu ku casuumay leylata alisraa'i walmicraaj markii uu soo noqday buu dadkii u waramay inuu baytulmuqadas tegay oo sallaal loo dhigo caalamka kale soo maray oo habeenkii soo dawaafay oo waa diideen markaa dadkii waxa dhacday gaaladii waa ka soo horjeedsadana dadkii dhowaan islaamay lafdigooda sida siirada ku xusan qaarkoodba ayay badnaaninbeeh islaamkii ka nooday oo shakiyey markay dee iclaamkii iyo warbaahintiina shushadii ku fureen gaalada ay idhaahdeen waa kaa arrinkiisiiba wuu soo dhowaaday halkii bil la soconayay ee baytulmuqadas wuxuu yidhi anoo hurda macnaa intaynu hurudnay baan ka soo laabtay buui meel kasii shishaysana waabaan gaadhay buu sheegayaa oo aan bani aadamba dee sallaan uu fuulaaba jirinba markaasaa dabe qaarkood shakiyeenoo ay islaamkiiba ka ridoobeen aayaadkana ilaahay uu soo dejiyey nebi allahu sidaa ha yeelin idinkuna sidaa ha yeelinooya qof walba toosba hadalkuugu dhacaya haddaad sidaa yeeshana sidaasaa dhici markaasaa ilaahay uhi fain kunta fii shakin mima anzalnaa ilayk adiga wixii lagu soo dejiyey haddaad ka shakisanta nebiga waa lagu soo dejiyey innagana waa laynagu soo dejiyey kitaabun anzalnaahu ilayk mubaarak liyadabbaruu aayaati waliyatadakara ulul albaab waa kitaab ilaahay uu inoogu talagalay wa anzalnaa ilayka adikra litubayina linnaas maa nusila ilayhim aynuga jeednawaataa macnaha mimaa anzalnaa ilayka waa layidhi mimaa nusila ilayhimna waa layidhi inagana waa laynoo soo dejiyo isagankuma gaarha waxyigu isaga wuu kusoo degay laakiin dee inagaa laynoogu talagal marka ha ka shakiinkaanu kugu soo dejin haddaad ka shakisan tahayna fas'al iladiina yaqra'uuna alkitaaba min qablik kitaabka kuwii hortaa akhriyaya balweydii alkitaaba marar badan baynu soo marnaye al jinsiya macnaheedu waxa weeye alkutuba min qablik kuwii kutubta lagu soo dejiye hortaaye akhriyayay ee yuhuud iyo nasaare iyo ummadaha kaleba lahaa bal ka warayso xaqnimada qur-aan nabigu wuxuu idhi calayhi salaatu wasalaam laa ashuku walaa as'al waar mana shakisanin anigu su-aalna cid weydiin maayo marka dee hadalka wuxuu ku dhacayaa kii shakiilaa iyo kii wax waraysan lahaa mid waliba oka laqad buu markaa ilaahay isagaa ka markhaati noqday laqad jaaaka alxaqu min rabbika falaa takuunanna min almumtariin lawallaahi qad xaqiiqee dhabnimo jaaaka alxaqu min rabbik xaqii baa ilaahay kaaga yimi ka shakiin walaa takuunanna min aladiina kadabuu biaayaati illah qofka lala hadlayo kuwa aayadaha ilaahay diiday ha noqonin fatakuuna min alkhaasiriin waxaad ka mid noqon doontaa kuwa khasaaray oo waxa isku xidhan ilaahay oo kitaabka laga gudoontay iyo horumarka waxa isku xidhan ilaahay oo kitaabka lagu diiday iyo khasaaraha labadaasa isku xidhan ilaahay de waxbama qarinba subxaana wa tacaala marka beeninta aayaadkuna dee qowlna waa noqon kartaa ficilna way noqon kartaa haddii ficilnimada dee looga tago waa nooc beeninahu oo dee camalba jirinba ina aladiina xaqat calayhim kalimatu rabbika kuwa kelmadda ilaahay ay ku rumowday kelmadaasi waxa weeye inuu u qoray inaanay iimaan yeelanayn inuu u qoray inay cadaab geli doonaan go ilaahay baa wuxuu ku dhacay isagoo ogaa waxay samayn doonaan in kuwaasi ahlunaar ay yihiin marka kelmadda ilaahay kuway ku sugnaatay rumayn maayaan aayad kasta ha u timaado ilaa ay cadaabka arkaan taana fircoon baa laydinku soo sheegay taa macnaheedu markaa waxa weeye ha u wada arkin dadka diinta loo wada sheegay oo dhammi inay wada qaadanayaan ha yaabin oo diiq iyo cidhiidhi ha dareemin dadka qaarkoodoo diin iyo wanaag iyo wacdi iyo khayr loo sheegay hadday diidaan ha yaabin waayo waxaa jira dee dad calaflayaala aan calaf lahayn calaflaawe qisadii baa markaa ilaahay halkan uu ka xusayaa u xusayaa suuraddan loogu magacdaray falowlaa kaanat buu ilaahay yidhi miye maa la helo qaryatun magaalo waa ummadii ku noolayde magaaladaasoo aamanat ilaahay rumays fa nafacahaa iimaanuhaa iimaankeedu anfaco magaaladaa miyaa la helo lama heline ilaa qawma yuunusa laakin qawmu yuunus yuunus qoladiisii waa ummadii nebi yuunus loo diraye lamaa aamanuu markay ilaahay rumeeyeen baanu kashafnaa canhum waxaanu ka dulqaadnay cadaaba alkhizy cadaabkii wax dullaynaya baan ka dulqaaday baa ilaahay wi filxayaati dunyaa adduunyada dhexdeeda cadaabkii baanu ka dulqaadnay wamatacnaahum ilaa xiinin waxaanu raaxaynay ilaa muddo walow shaaa rabbuka ilaahaagu hadduu doonayo la aamana waxa ashahaadan lahaa oo ilaahay rumayn lahaa man fil ard cidda dhulka ku sugan kulluhum jamiican say u dhan afa anta tukrihu nnaasa ma adigaa dadka dirqiyaya xataa yakuunuu mu'miniin jeeray mu'miniin noqdaan wamaa kaana linafsi nafna suuragalu maaha an tu'mina inay ashahaadato ilaa biidni illaah karsiin ilaahay oo la helo mooyaane wayajcalu rids ilaahay cadaabka wuxuu ku habsiinayaa ku dejinayaa cala aladiina laa yacqiluun kuwa aan caqli lahayn ee caqligii ilaahay uu siiyey isticmaali waay markaasaa ilahay isku xidhiidhiyey subxaana wa tacaala waa ummadii hore iyo ummadii dambe taariikhdu macnaha siduu qur-aanku u sheegayo iyo sida had iyo jeer taariikhaha kale dadka qoraya uga warramaan ayaa kala duwan dee waa noofal iyo sheeko la akhriyo uunoo mumticahoo qofka dareenkiisa wax ka yara bedasho un taariikhaha dadku ay akhriyaan laakiin taariikhda uu qur-aanku sheegaya waa cibar iyo cashar oo innagaa le waa duruusta qofka muuminka ah uu qaadanayo maadaamay ta ayaam allaah maalma ilaahoo caalamka soo maray marka taariikhda qur-aanku sida uu cabirayo waa inaad u qaadato oo taariikh ahaan kaliya aanay ahayne cidaad wa duruus casharaha laga qaadanayo canaan baa halkan ka dhacda wuxuu ilaahay canaananayaa kuwa tegey kaa tegay canaanta wuu leeyahay waxaa ka sii daran laakiin karaadkiisii haya kaasaa ka ayaan daran ka digaya digniintu ku jahaysantaynna waa kaa kaasi waa u tegaybe marka waa xarfu taxdiid waa xaraf tusinaya cancan yaa falowlaa facalta kida saa maad samaysa haddii lagu dhaada iminka macnaheedu waa canaan weeye maxaad waxaa u samayn weyde marka macnaheedu waxa weeye falowlaa kaanat qaryatun aamanat magaalo ilaahay rumaysa maxaa loo heli waayayoo fa nafacahaa iimaanuhaa iimaankeedu anfaco waan la helin dee magaaloo dhan maahe magaalo marka la dee daaraha dhisan weeye dadka ku dhex nool wey dadka iyo magaalada ayuunbaa laysku odhanaya qaryada iyo magaalo magaalo dhanna maaha kuwan canaanta ku dhacaysa waa magaalooyinka qur-aanku uu ka warramee la halaagay kuwaa la halaagay maxaa loo waayey ilaahay u rumayn waayana iimaankoodu u anfici waaya waxaan la helin rumayn ama waxaan la helin rumayn anfacda hadday rumayni jirtayna rumayn anfici weyday bay noqotay oo aan wakhtigeedii dhicinoo dee waxaynu soo marnay fircoon rumayntiisuma rumayn anfacdayba laa maa nafacat maa waqacat fii mawqiciha waqtigeedii baanay dhicin marka labadan qayd baan la wada helin aamanat iyo fa nafacaha iimaanuha qaarna mabay rumayn qaarna waxay rumeeyeen wakhtigii markuu dhaafay ayay rumeeyeen marka ilaahay wuxuu ka soo reebay qawmu yuunus marka istinaahani mutasil maaha waa munqatic waa kuwa idhaa culamaau naxwa oo labada shay la kala reebaya inta badan ee istinaaan isku raaci karaa waa markay isku jinsiyiin macnaa haddaad tidhahdo jaa alastiqaa ilaa muxameda saaxiibadeen baa yimi maxamed mooyaane waa inay isku liisiyiin marka la odhanaya waa mutasil isku qolo laakiin marka munqadic lagu sheegayo waa kala qolo marka kuwaa horena kuwa halaagsamay weeye oon rumaynin qoladan dambe ee qowmu yuunusna waxa weeyaan waa dar iyagu ka duwanaayo rumeeyay badbaadoon la halaagin lama halaagin iyaga marka qowmu yuunus mooyaane qowmu yuunus laakiin qowmu yuunus lamaa aamanuu kashafnaa canhum cadaaba alkhisyi fi lxayaati dunya markii ay ilaahay rumeeyeen cadaabkii dulaynaya adduunyada waa ka dulqaaday ee loo diyaariyey ilaa mudana wamatacnaahum ilaa xiin ilaa mudana waa loo raaxiyey ila qofna kuma waaratane ilaa wakhti ay lahaayeen baa la daayay saa arrinkoodu noqday ee qur-aankuna meelo dhowra waa kaga warramay qisadan nebigan la yidhaahdo nebi yuunus sida loogu magacdaray suuradda ambiyada dhaqankooda wuxuu ahaa had iyo jeer marka ummaddaasi ay beenisayse soo taagaan ogeysiis buu siin jiray jiraa inuu isaguna ka dhex baxayo ilaahayna u barya inuu cadaabkii ku rido oo goori buu bixi jiray isaga iyo inta rumaysan markaa nabigan la yidhaahda nebi yuunus yuunus ibnu mata ayuu nebigu ka dhigay calayhi salaatu wasalaam wanasabahu ilaa ummi hooyadii buu u nisbeeyey oo yuunus ibnu mata ayuu ku sheegay xadiidka saxiixa sida ku sugan nabigaas isagu wuxuu yihi war anigu dee mar haddaa diideen idinka dhexbaxa wixii ilaahay ummadihii hore ku samayn jiray baa la ydiin filaya anna way kaa soowaan ilaahay daraaddii baan idinka dhexbaxa waxaa kolkaa u qabtay saddex cisho inuu cadaab ku dhici doono markii uu baxay baa ilan taariikhdii hore hayaana way isyeelyeelayeene rajo ilaahay uu siiyeyna meesha waa jirtaa ayay isu baxeen oo toobadhababay keeneen oo bannaankay dad iyo dunyo iyo waxweyn iyo waxyarbay isugu baxeen oo ilaahay bay u toobad keeneen cadaabkii loo diyaariyo waa laga joojiyo waa kaa ilahay yihi kashafnaa canhum cadaab alkhisy cadaabkii baa laga joojiyey saasay ku nabadgaleen oo cadaabkii laga nabadgeliyay iimaan la aqbalay buu noqday oo way iskarteen halkii kuwa kale ay sugayeenuun cadaabka ama aanay rumaysan jirinba wuxuu nabigaas sheegay oo dee qawmu caadoo kale qur-aanku wuxuu ka waramay ilaa cadaabkiioo daruura ah inay iska aanay waxba aaminsanayn oo aanay rumaysnaynba falamaa ra'awhu caaridan mustaqbila awdiyatihim qaaluu haada caaridun mumdiruna cadaabkiioo sida gantaalihii oo laysku soo raseeyey sidan dayuurada loo saaro oo isdulbaxadoo saa u soo socdo heega madow ama daruuroo kale saas ay idhahdeen kani waa roob ina waraabinaya dee ilaahayna maraquu ka furay bal huwa ma stacjaltum bihi baa li waa kii aad dadejisanayseen oo lagu hurgufa marka nimankana way iskarteen fursaddiiba tadaaruk bay sameeyeen oo isdabaqabateeyeen ilahayna uu ka joojiyay cadaab qur-aanku markaa wuxuu ka warramay inaanu nebigaasi ku noqonine kolku saddexdii cisho dhammaadeenoo arkay inaan waxba ku dhacayn ay udhi maxaad kula noqon dee warkaagii kol hadduu socon waaye fasax ilaahay isagoon helin waa kii doonida iska raacay yidhi bal inamariya badduunaan idinla raacay fasahama fa kaana min almulxadiin dee doonidiibaa ilaahay baa wax ka watee dheeldhelidaoo circirtayoo saalay war ninbaa inagu siyaadaahe dee aan qori tuuranno kollay midunbaa la tuurayaa doonida show la tuuraya dadka way soo jirtay qaarunbaa dooni laga tuurayba inu arkayna intay iminka buuxdhaafsanteen baar mid way buuxdhaaftee mid baa laga tuurayaa waa kee dee ninyaan la iska tuurine balaan qori ridana waa qorigoo dabeetana isagunbuu qabsadaa isagunbuu qabsadaa <laughs> ila waa adoon aabiqe waa adoon soo baxsadee dee isna waa go-aankiibuu iska qaata wuxuu dee kol haddii cadaaladdu saa tahay baduu galay oo nibirigii baa liqay saasuu dabeedna markuu nibirigii dee calooshiisa ku jiro meeshaa madow ayuu iskartay oo ilaahay u toobad keenay Ah, markaasaa ah, laa ilaaha ilaa ant subxaanaka inii kuntu min aaalimiin sida qur-aanku ka waramaya ilaahayu ilaaha xaqii ah, awoodali waa adiga um daalim baan aha ilaaha halkan iga saar dee ilaahay baa markaa ka saaray oo bannaanka keenay oo isagoo dub iyo diir dee kala cararay oo ehm, sidii baa markaa casharkaasi kaga dhammaaday <clears throat> waa kii nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam qofna odhani nebiga anaa ka fadli badan nebi yuunus leannu imtixaanka uu maray waa waxiid fii nawci waa mid aan waxba cid la mid rususha imtixaan waa la marin jiray laakiin imtixaanka uu ninkani maray cid soo martay ma jirta buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam rususha waana la wada imtixaana haddaanu rususha nahaye imtixaankiisa mid la noociiba muu nasoodadka kale muu marinoo dee nibirhir baa calooshiisa lagu imtixaanay oo ay sii dhusidaa intaasoo kiila tahay iyo dheefshiidkiisu kolkaasuu xagga dambe ka booday oo ilaahay uu ka saaray walaa takun ka saaxib ilxuut id naadaa wahuwa makduum lowlaa an tadaarakahu nicmat min rabbih lanubida bilcaraa'i wahuwa madmuum fajtabaahu rabbuh fajacalahu min asaalixiin ilaahay baa doorto halkaadhiga haddaba halkan ilaahay waxau ihi walow shaaa rabbuka la aamana man fil ard kulluhum jamiican hadduu ilaahay doonaya waxa dhulka joogoo dhammi way rumayn lahaayeen ilaahay baan sidaa doonin ee doonay inay dadku qaybsanaadaan afa anta tukrihu nnaasa miyaad dadka dirqiyaysa xataa yakuunuu muminiin ilaa ay muminiin noqdaan ma darqiyi karaysid wey waabuu sii raaciyey rabbi wamaa kaana linafsi nafna dee suuragalu ma aha an tu'mina ilaa biidn illaah inay rumayso iyadoon ilaahay qadarin wayajcalu rijs cadaabkuu duldhigayaa cala aladiina laa yacqiluun kuwaan aqoonta lahayn dushooda halkaas waxa aad ka arkaysaa qadarka ilaahay iyo qorshihiisu wuxuu ku dhacay dadku inuu qaybsanaado xikmad lixikmatin yaclamuha allah xikmad ilaahay unuu garanaya subxaana wa tacaala oo nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiixa wuxuu ku xusay haddii dadku aanay dhammaantood ay wada mu'miniin noqon lahaayeen intuu ilaahay meesha ka saaro ayuu ku bedeli lahaa qaarkood oo caasiyo haddana toobadkeena waa qafaar waa mid xakamahoo cadliyo dadka kala xukumaya de in la helaa sifooyinkana cid ay ku tacalluqaan cid la kala xukumo cid maaragtay loo dembi dhaafo cid laga toobad aqbalo ilan sifooyinkan baa jire sifooyinkan oo dhamme cid ay ku tacalluqaan waa in la helaa meelaha ilaahay uu sameeyey khalqiga ku kala xaraynayo janniyo naar la yidhaahdo labadaasi mid waliba meesha ciddeeda waa inay heshaa qadarkii ilaahay sidanuu ku sabqa iyadoon haddana lalahayn wuu dulmiyey oo aanu cidnaba dulmiyine dulmiguu mamnuuc ka yahay taas waa taa weeye afa anta tukrihu nnaas su-aashaasi waxay u taallaa islaamka dadka laguma dirqiyo wey waa run oo diinta islaamka dadka in laga dhaadhiciyo oo caqligiisa iyo qalbigiisa la qanciyo la qabto mooyaane laguma qasbo islaamka oo xataa jihaadka waataynu marar badan soo xusnay dadka in si kale wax loo tusiyo oo daalinka laga joojiyo oo dacwadda dadkii u diidanaa laga horduwo oo uun mooyaane macnaheedu maaha jihaadku in islaamka dadka lagu qasbaya maaha waata aayadani saasaa ilaahay uu ku tilmaamay ma adigaa dadka ilaa ay noqdaan ma islaam baad ku dirqiyaysa laa ikraaha fi diinina waa jirtaa marka macnaheedu waxa weeyaan intaasoo gaal baa nebiga u imanayay iyagoo eh, dhambaalwadaa iyagoo qaarkood la qabto maxaabiisa waar maad islaami ka idhaahda maya iska daynayuun kuma qasbaynin halka laga yaabo sahyuuniyadda iyo nasaarada iyo inay qofka ku qasbaan oo maaragtay qasabka ka dhigaan waa qancin islaamku waa la qancinaya qul waxaa tidhaahdaa nebi maxamedow unduruu bal eega dhadadyahow maadaa fi samaawaati walard samooyinka iyo dhulka waxa ku sugan bal dad dadyaw eega wamaa tugnil aayaatu aayaduhu maxay ka tarayaan wanuduru iyo digniintu can qawmin qolo laa yu'minuuna aan ilaahay rumaynayn fa hal yantadiruuna miyay sugayaan ma sugayaane ilaa midla ayaami aladiina khalow kuwii horee tegay maalmahoodii unbay sugayaan min qablihim iyaga hortood kuwii tegay wixii soo maroo kalay sugaya qul waxaa tidhaa fantadiruu dadyahow suga innii aniguna macakum anoo idinla jooga min almuntadiriina kuwa sugayaan ka mid ahay uma marka cadaabku yimaada kadib nunajii rusulanaa rusushayadaanu nabadgelinaynaa waaladiina aamanuu iyo dadka muminiinta ah kadaalika sidaas ay kuwaasiba u nabadgaleen xaqan calaynaa xaqa calaynaa xaqan waxa dushayada saaran baa ilaahay uhi saasoo kale nunji lmuminiin muminiinta inaanu nabadgelino ama nunji lmuminiin muminiinta waanu nabadgelinaynaa injaaan xaqan calayna nabadgelin dushayada saaran kadalik sida ilaahay rusushaa horeba u nabadgeliyey marka saas wey unduruu baa taalla maada fi samaawaati walard ceriyo dhul maxaa ku sugan waa tanaynu lahayn waa casharada ilaahay uuna barayee aayadaha kownka eega buu ilahay leey aayadaha kownka eega cajaa'ibta ku sugan awooda ilaahay meerayaasha habka fiican ay u soconayaan isduqayn la-aantooda bal eega fi samaawaati cajaa'ibka macnaha waxaa lagu tusinayaa awooda ilaahay la yaab kale laakiin nasku wuxuu ku xigsiye wamaa tuqni laayaatu wanuduru can qowmin laa yuuminuun waa run dee qof aan iimaan lahayn maxay digniin iyo aayadi ka tari waa ka magleefan in yarna ku duxi qof aan iimaan lahayn macnaa halkaa waxaa ka muuqanaya qofku marka uu leeyahay weel culan wanaagsan wacdiga qabta waa markuu iimaan leeyahay qofku haddaanu iimaan lahayn weelkiibaa ka foorora xadiidkan saxiixa nebigu wuxuu ku shabahayaa kalkuus baashan jalxadda la ydhaahdo la foororiyo oo kale jalxadda haddii la toosiyo dee wixii lagu shubayaa wuu ku dhacaya haddii la foororiyona biyaha lagu shubayo dee way dulmarayaan noocaasoo kale wey wamaa tugni laayaatu wanuduru can qowmin laa yuuminuun laakiin waxba yay ka tarin haddana waynu wadaynaa ilahay baasaa inagu adoonsta taasi waxay ahayd waa aayaatullaahi fi lkowne ayaamullaahi fi ladiina khalowna waata fahal yantadiruuna ilaa mila ayaami aladiina khalow min qablihim waa nafsa shay saddexdii arrimood aynu soo tilmaannay baa ilahay ku celinaya aayaadka miyay sugayaan wuxuuna sugayaan kuwii hore tegay maalmahoodii oo kale kuwa hore tegay sidii loo halaagay suga aniguna waan sugayaa uma nunaji rusulana waladiina aamanuu waxa weeye dadka muminiinta ah iyo rususha waa nabadgelinayaabaa ilaahay kadalika xaqan calayna nunji lmuminiin way iswada adkaynayaan kadalika sidaan kuwaa hore u nabadgeliya baan u nabadgelinayaa xaqan calayna xaqa dalika xaqan calayna waa masdar ficilkiisii ka naaib ah xaqa calaynaa xaqan arrintaasi dushayday ku sugantay fa riqaabi oo kale nunji lmuminiin muminiintaanu nabadgelinaya waa yabooh ilaahay marka ilaahay ballanqaadkan de isagu kama baxe haddii dadkii mu'miniinta ahaa ay waayaan nasrigii iyo nabadgelyadii oo halaag ku yimaado cadowga kaga yimaado iyagaa ballantoodii ka baxay qul waxaad tidhaa nabi maxamedow yaa ayuhannaasu dadow in kuntum fii shakin min diini haddaad diintayda ka shakisan tihiin falaa acbudu aniguna ma caabudayo haddaan nebi maxamed ahay ama qofkii mu'minkaa aan ah ahay aladiina ilaahyaasha tarcuuna aa caabudaysaan min duuni illaah inta alla ka sokaysa aniguna diida kuwiina walaakin acbud ullaaha ilaahaydaan caabudayaa aladii yatawafaakum ilaaha naftaydi ka qaadaya dee awoodda leh wa umirtu an akuuna min almu'miniin waxa la ifaray inaan mu'miniinta ka mid noqdo ilaahaybaa ifaray wa an aqim wajhaka liddiin waxa la ifaray an aqim toosi wajhaka liddiin wejigaaga diinta ku hagaaji xaniifan adigoo xaqa u leexanaya ama baatila kasoo leexanaya walaa takuunanna min almushrikiin mushrikiinta ha ka mid noqonin baa layguuli walaa tadcu min duun illaah inta ilaahay ka sokaysa ha caabudin maa laa yanfacuka walaa yaduruk waxaan dhib iyo dheeftoona ku lahayn fa in facalta haddaad samayso fa innaka adigu idan wakhtiga aad cid kale xaqi ilaahay siisay min adaalimiina dulmifalayaashaad ka mid noqon wain yamsaska allaahu bidurin hadduu dhibaato ilaahay kugu rido falaa kaashifa lahu wax kaa dulqaadi karaa ma jira ilaa huwa isaga mooyaane wain yuridka bikhayrin hadduu ilaahay khayr kula doonana falaa raadda lifadlih falaa raadda cid kaa celin kartaa ma jirto lifadlihi dheeraadkiisa yusiibu bihi ilaahay wuxuu siinayaa man yashaau ciduu doono ayuu fadligaa siinayaa oo min cibaadihi addoomihiisa yusiibu bihi fadligaa wuxuu siinayaa man yashaau min cibaadihi ciduu doono addoomihiisa wa huwa alghafuur alraxiim ka ilaahay dembiga dhaafee naxariista wey waa saas weeyo baaqaa gaadhsii dadka yaa ayuhannaas la yidhi yaaba islaamba baaqa waa ku jahaysan yahay haddaad diintayda ka shakideen kuwii aan markaa rumaysnaynoo aniguna ilaahyaashiiyo sanamyaasha caabudaysaan idinku diiday macnaha qofka dawada sida diinta xaqaa ah sidaaba ahayd in lasoo raaco haddii kii la diiday isagu macnaheedu maaha inuu raacayu tanaasulayo waa halkaasi waa asabr cala alxaq wasumuud calayh waa inuu qofku xaqa ku adkaada oo qofku dee wixii u noolaaba kama tanaasuli karaba waa rasumaalkii waxiidka ahaa ee keliyahaa ee uu hayeyba diinta marka aniguna ma caabudaya kuwa caabudeen laakiin ilaahay umbaan caabudaya alladii yatawafaakum waxay tilmaamaysaa waa ka ilaahnimada yeesho waxaan la caabudoo kale waxba ma dilo waxba ma oofsado laakiin ilaahay baykaas marka awaamir baa isdaba socota wa umirtu waxa la ifaray inaan muminiinta ka mid noqdo waxa la ifaray anaqim wajhaka lidiini xaniifan diinta islaamnimada ku toosnow waxa la ifaray laa takuunanna min almushrikiin mushrikiinta ha ka mid noqonine muminiinta noqo waxa kaloo ilaahay uu ifaray laa tadcu min duuni illaah maa laa yanfacuka walaa yaduruk waa waxyaabahan oo dhami macnaha shaygu hadduu nahyi yahay amarna waa ku hoos jiraa maalan haddii wax lagu amro waxbaa laguu diidan yahaybaa ka hoos baxaya haddii wax laguu diidana amarbaa ku hoos jira marka sidaas weeye oo waa caqiidadii wanaagsanayd waa ku adkaantii islaamka lagu adkaanaya qofkuu ku noolaanayu ku dhimanayay waa addoonkii oo ilaahay uu ku jahaynaya xaqiisii yaqiinta qalbigiisa uu ku abuurayo iyo habaadki iyo sugnaanshihii marka hore waxay ahayd walaa tadcu min duuni illaahi maa laa yanfacuka walaa yaduruk dhib iyo dheeftoona waxaan lahayn wa si aad u caabudaysaa sife ilaahba ma lahayn xagga kalena waxa weeye wain yamsaska allaahu bidurin falaa kaashifa lahu ilaa huwa hadday dhibaata dhacda isagunbaa kaa dulqaadi kara hadduu khayr kula doonana falaa raada lifadlihi fadligiisa wax kaa celin karaa ma jiro fadliganna dadku uma sinee yusiibu bihi man yashaau min cibaadi cidduu doonuu siiyaa addoomihiisa marka halkaa yaqiin baa ilaahay quluubteenna uu ku abuuray uu ku weyneeyey uu ku adkeeyey ku celceliyay aayaadka waana samiimulcaqiida caqiidada lafteedii wey taas qofku kolka ogaado dhib iyo dheefba inuu ilaahay hayo subxaana wa tacaala sida xadiidkii saxiixaa nabigu calayhi salaatu wasalaam asxaab isagoo ku halqabsanaya wuxuui waxaad ogaataa dadko dhami hadday ku ururaan inaanay waxba ku yeelayn aan ilaahay ku qadarin dadko dhami hadday ku ururaan waxba ku tari karin maa inaan ilaahay ku qadarin marka calafkuba u qoran yihi wuxuu qofkii u warwaray iyo wuxuu u cabsaday iyo wa iska yaraanaysaaba maba jirtaba marka saasiibuu ku kalsoon yahay qofka qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow yaa ayuhannaasu dadow qad jaa'akum alxaqu min rabbikum xaqii baa yimi oo ilaahay ka yimi faman ihtadaa qofka xaqaa ku hagaaga ee ku hanuuna fa innamaa yahtadii linafsihi naftiisuu hanuunaya waman dalla qofka luba ee xaqa weydaarta fa inamaa yadilu wuu lumayaa calayha naftiisa dusheeda ayuu ku lumayaa macnaha dhibku naftiisu haystaa wamaa ana calaykum aniguna mayhi dushiinna biwakiil mid xafiidoo ilaahay ilaaliyuu kala xisaabtamaya mayhi watabic raac nebi maxamedow maa yuuxaa ilayka shayga lagu waaxyoonayo ha ka baydhin washbir xejiso shayga ah waxyiga xataa yaxkum allah ilaa ilaahay uu tan kala xukumayo wa huwa khayru lxaakimiin cid wax xukuntana kuwa uu xukumana ilahay isagaa u khayr badan subxaana wa tacaala saasaa ilahay uu tilmaamay yaa ayuha naas waxay tusinaysaa waxyigu inuu yahay mid dadkao dhan loogu talagalay gaal iyo islaam wuxuu tusinayaa risaaladu inay caalamid wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin caalamkao dhan baa nabiga rasuul u yahy qur-aankuna waxa weeya waa qur-aankii caalamkao dhan loogu talagalay gaal iyo islaam labadaba mid waliba xaq ilaahay buu ka yimaadaa walxaqu axaqu an yutabac xaquna isagaa mudan in la raaco ka hadaba hanuunaa naftiisu u ka hallaabaana naftiisu ku hallaabay fainamaa yadilu calayha maxaad ku macnayn fainamaa yadilu wuu lumayaa calayhaa dusheedu ku lumayaa macnaha fa dararu dalaali calayh dhibaatada ka timaada ambashada isagay saarantay halkaa asraarta cibaadada iyo caqiidada ay leedahay mid ka midaba ah aayaddu sheegtay oo ah waxaan xikmadda aynu u samaynayna cibaadada iyo caqiidada wanaagsan waxa weeye si aynu waxu kororsanno si aynu naar uga badbaadno si aynu janno u helno si aynu sacaadata daarayn u helno laakiin macnaheedu maaha in ilahay wax loo tarayo ilaahay lama mid aha boqorada iyo madaxda caalamka xukuma ee had iyo jeer dadku ay hoos yimaadaan lama mid aha kuwaas haddii la adeecana waxbaa loo taraa haddii la diido oo lagu kacana waxbaa la yeelaa soo wax jira maaha oo mid waliba wuxuu iska ilaaliyaa dadku inay ku kacaan leanna waxbu ku waayaya dadku inay u jiibiyaanay raacaan ay ka tala qaataan buu doonaya leanna waxbuu ku helayaa oo maamulkiisaa ku jirayo dee fircoonba wuxuu dadkan u leynay taase hay laakiin rabbuna subxaana wa tacaala hadday wada diidaanna waxba ma yeelin haddii ay wada rumeeyaanna waxba umay kordhinin aayadda markaa ilahay halkaa uu ku xusay wamaa ana calaykum bixafiid waxay tilmaamaysaa doorka rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaweye sida ugu quruxda badan ee ugu tayada roon ee ugu naxariista badan inuu dadka diinta u gaadhsiiyo laakiin macnaheedu ma aha inuu ilaahay odhanayo adigaa rasuul ahaa dadku maxay u lumeen innagana waa saasoo kale oo risaaladda aynu nebiga ka dhaxlay calayhi salaatu wasalaam markaynu dadka gaadhsiinayna sida ugu xigmada badan ee ugu hagrashada labaynu u gaadhsiinaynaa laakiin ma aha kaanbada inuu ilaahay nagala xisaabtamaya ma aha inaynu ka diiqadoonno ka qaadan waanan odhanayno markaas dee kol haday socon weydaha la yska daayo wamaa ana calaykum biwakiil anigu maihi kii xafiidka ahaa ilaahay idinkala xisaabtamaya arrinta markaa muhiimada leh waxa weeye watabic maa yuuxaa ilayka wasbir labadaasaa markaa muhiima raac waxyiga kuna sabir waa aada muhiima ilaahay idankii keligaaba noqotid cabdulaahi bn mascuud baa waxa uu lahaa aljamaacatu man waafaqa alxaq walow kaana waxdag jamaaca waxaa la idhaahdaa aljamaaca macnaa ahlu sunna waljamaaca baa la xusaa jamaacadu waxa weye qofka xaqa raaca uun keligiina ha ahaadee liwaxdi keligaaba adhaatile marka nebiga waxaa la leeyahy bal adugu kaa raaco xaqa ku adaygo xejiso macnaa haddii la sabir dee wax badanood weerara ku dhacaya ku adkayso ilaa ilaahay uu tan kala xukumayo waa la kala xukumi doonaayo waxaanoo dham intay soo ururaanba ilaahay hor iman doonaa markaasuu qolaba meel ku xalayn doonaa qolaba go-aankooda u dhiibi doonaaye bal ilaa ilaahay hortiisa laysla tegaya adigu ammaanadaada xaqiiji sidaa nebiga la farunba inagana layna faray inaynu xilkaa gudanno maadaamu rasuulku inagu reebay sala allahu calayhi wasalam diinta ilaahay sidii dadka loo gaadhsiin lahaa wallahu aclam